bismi illah alxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol konton iyo toddoba wuxuu kamid yahay cashiradii noo socday ku saabsan aminaadi lmuslim waxaan rajaynayna inaynu wada casharkii u dambeeyey kitaabka waxaynu joognay casharkii raqmi tamaaniya u dambeysay idaa xajada almukaasabu wixii la kitaabeeyey haddii daalo can adaa'i najmuun qeyb gudisteed buu ka daalay qaybtaasoo min nujuumin kitaba kitaabada qeybyaalkeedu kamid waqad xalla waxaana yimid mawcidu najmin qeyb kale waktigeed akqaray qeybqeyb baa lacagta loo bixinaayo calaa sabiili miisaan laba kun oo riyaal buu ku kitaabeeyey bashiilaha ka shan boqol baa lagu qiimeeyo nebiga gaaro looga dhigay waxaa la rabay bishii dhamaataaba inuu bixiyaa shan boqol bil baa dhamaatay shanteedii boqol ma uusan bixinin adoonkii bishii labaadna waa dhamaatay shanteedii boqolna lama hayo waxaa iska fuushay laba qaybood ama laba medni aa iska fuushay goortaa ninka sayida xaqi kuu leeyahay inuu yida xawsi ka soo bixin waalideey waa ku caysigeliyey inaan xugungeli baan kugu xukumay kolka addoonnimadii waad u noqonaysaa dagaalkaadiina waa dhamaaday xaqi laakiin isagoodan laba nagla isgaarin bil hadduu daaho bishaa lagu fugaan kari maayo uma banaana sayidka inuu yihaah waa ku caysigeliyey idaa xajaza hadduu tabar beelo almukaatabu kii la kitaabeeyey can adaa'i ajri qayb gubashadeed xaggeed hadduu ka tabar beelo kana mida min nujuumi ilkitaaba cashii laysku qoray qaybabyaalkeedii ka mida waqad xalla isagoo haddana la gaaray mawcidu najmin lacag kale wakhtigeeda akhara kale waxaajay u mawcidkii labaadna lacagtiisii bixin waayey yajawa aw banaan lisayid ninkii waxlaha waxaa u banaan yucjizahu addoonkii inuu caji duliyo wayaridahu uu addoonkii u naqo ilaa riqi addoonnimadii kamaa kaana sidii awalba uu addoon u ahaa daliilku biqowli caliyin ani hadalkiisiba u daliila radiya allaahu eba weyna raalliha nowda canhu cali xaggiisa uu nabiga uu cali yihi laa yuraddu lama naqo almukaatabu kii la kitaabeeyee lacag lagu qoray xornimu u muhanayey hawadiisa dhankaasay u jiiday laga celin maayo niyada laa yuraddu lama naqo almukaatabu kii la kitaabeeyey fi riqi addoonnimo gudaheed looma naqo xataa yatawaala ilaa ay israacdo calayhi korkiisa najamaan laba qayboodo lacagtii lagu xureeyey ka midow sagaal waladulmukaatabati kii la kitaabeeye canugii ay dhasho yactiqu canuga ma macaha macaalmukaataba lacagtan addoontay la kitaabeeyey buu la xuroobayaa ilaahiya hadday iyadu adad gudato nujuumaha lacagtii lagu qoray korkeeda la kiskiseeyey hadday wixii kisas ahaa dhammayso oy qayb la arkaaba bixiso oo waxsaqaday xurowdo iyadii buu la xuroobaya wain cajaazad haddayse tabarbeesha addoonta caadad waxay u noqon ilaa ariqi addoonnimadiibay u noqonaysaa wacaada isagii uurjiifka aha weled waa noqonaya maca iyada maceeda waxaa la noqonaya waladwa uurjiif habartii ku gowracan wey kolka hadday xurowdana waa la xuroobaya hadday addoomowdana waa la addoomoobaya waxba kala noqon maayaan wey waladulmukaataba in la kitaabeeyey canugeedii yactiqu waladkii waa xuroobayaayo ma aha habartanna jiritaankeeduu coroobaya idaa hiya hadday habartii cadad gudatay nujuumaha lacagtii lagu dul qoray oo waxtaqad ay xurowday laakiin wain cajazad hadday tabar beesho ay wixii iska bixin weydo caadad way noqonaysaa ila riqi addoonnimadii bay u noqonaysaa wacaada waxaa noqonaya macaha iyada u mukaatabada amaceed waladuwa weladkeediina waa la noqonaya wasawaa'un waxaana siman fii daalika arrinka aynu sheegnay inuu la xuroobo amauu la adoomoobo waxaa ku siman maa uurkii kaana ahaa xamlan uur fii badniha ah, caloosheeda goormo saacadka mukatabatiya markii la kitaabeeyey hadduu guntanaa oy uurka lahayd aw amase maa xadada uurkii yimid bacda daalika intii la kitaabeeyey ka gadaal uurkii guntamay iyo haddii la kitaabeynayey ka horba uurkii jiray labadaa way isku mid oo sawaacan wa caasiman bidaalika xukunkaa inuu sheegnay oo inuu ilmihii habarta la adoomoobayo lana curoobayo ma uurkii kaana ahaa xamlan calool mid ku jira goorma fii badniha badni lmukaataba tan la kitaabeeyey caloosheeda gudaheeda ayuu ku sugnaa goorma saacata mukaatabeetiha haddii la kitaabeeyey wakhtigeedii aw maa uu xadasa yiri bacda daalika haddii la kitaabeeyey ka gadaal wahaadaa warka huwa kaasaa madhabu ljamhuur culamada intooda badan wadaday ku tageen kii la kitaabeeyey haddii uu tabarbeelo wixii lagu kitaabeeyey buu gudan waayey waa banjaray wafii yadihi hase yeeshee gacantiisa gudaheeda waxaa ku sugan maalun xoolaa ku sugan kaana maalkaa wuxuu ahaanayaa lisayidihii nin kale oo maalka wuxuu noqonayaa tabacan taabican mudracsan lahu addoonka ilaa isagii baa laleeyahay wuxuu uruuriyana sayidka ale ilaa an yakuuna inuu ahaada maahe qad ucdiya mid la siiyey lahu isaga min azakaa addoonkii in zakaba loo siiyey fainahu yembaqii waxaa markaa haboon ayucdaa maalkii in la siiyo lilfuqaraa dadka baahan in la siiyo walmasaakiin dadka danleyda liita in la siiya id iyagaa xaqu ku xaqnimo badan bihi maalka min asayidi alkhaniyi sayidka hodankaan maalkii addoonkii baa la kala qaaday addoonkii waa cajiyey waxaana gacantiisay ku jiraan addoonnimadiisiibuu u noqday waxaa gacantiisa ku jira see loo maamulayo laba qaybood baynu ka dhigaynaa waddo sakanima inay kusoo galeen hadday sakanimo wadadeed ugu timid yaan sayidka saka la siinin dadka masaakiinta ha loo celiyo hadday si kale ugu timidna maalka addoonku raacsan yahay addoonkana sayidkii baa leh maalkana sayidkaala wey idaa xajaza hadduu banjaro almukaatab kii la kitaabeeyey fawa fii yadihi gacanta mukaatabka gudihiisa uu ku sugan yahay maalun xoolaa ku jira kaana maalkaa wuxuu u